rijaali xusni cunuggiis waa banaan yahay macfu waaya walcafiyey digri wazaati kaadii yani haddii candhadada nijaastana waa lamid candhadada nijaas ah candhadii aa nijaas ah meelsa saasoo kale le waaye shareecada ilaahi qur-aankiisa waa maa jacala calaykum fi diin min xarajin ay geli intaan dhan diinka ilaahay ariihi ma dhigo dhigin waa kaas smahaadla waay walafiha badiya ida galgaan galati wakurafati oo amase naasheeday saarti cunugeediya ay kareebeysaa naas yani naas adu ay kareebeysaa bas macfu waaye walo weel hadii oo magaciisi aana ku jiro dad oo nijaasa ah dadki waxaa ku jiraa xaargeel xarlo نجاسة واي شيء أو صرطولي أعانا حديث ذلك حسن ويلكاس ويكاس أو كلاد أنا لو صار جدك جدكاسي ما في نجاسة يدرك النجاسة شيء أو صرطولي أعانا صرطولي حسن والعافية ترى هو أبي لكرية أنا كنا كريمة تبي أنا كراية أما وحي وحمد نجاسة كرية حتى عيالها أو كل عيالها وعندي بناتها هذا والعافية msjidkiia hal dhifi nuuli oo magaciisi kashin oo nijaas ah yani ku jira wu dhisi kashinka kashinka nuurediya kashin lolabi oo masaajid lisaayo amase dulka masaajid markii lisalaaxaya markii lisalaax waxyaaba nijaas ah kuwa salaahay macku waayo in lidigta waa banaan tahay hortiis lu socdo walo lugtaada afagnaaty alaha fihaa waxaa lamid ah haddii oo ukuntii ay fuundoobo oo ilma ayna raheynin wax kala ukuntii doorada ukuntii yani oo magaciisi shimbirta hoyleyda ukuntaadi aa fuundoodi dil ay nafas isbedeshii oo waxaa la ogaaday inay ilmayna raheynin ukuntaasi haddii ilma ayna raheynin oo shimbir ayna raheynin نجاس واaye nba waaye dhigoodin adinki waa في baktisi simbati baktisi doori baktisi yani ukunteedii maytadaas ukunteedina hadii ba ukun ayna ranin hadii ukun noqoto daahir waayo hadday ukunna ranin nijaas waaye idaa baktisi ukuntaas ukun baxdii dooradii ukuntii qolidii ila baktisi ukuntii oo ka timid hadii adkaasoo ukun naqato oo qashir ay yeelato yani daahir waay hadii ukun naqanin ay adkaani jilicsan tahay nijaas waay bacdalmood ay yani soo baxta waxaa khilaafsan yani yani maxaa ladihi jiri ansixadi kalaas urka jari masaa yani ur xareed حلال وحريت مليان أنفحة حلال وحريت يا الهراء الأنفحة على الوحريت ثلاثا محاولي مع ذلك إذا جزء منها أتريدي حلال وحريت جزء أو وحق سميد أول فرماجة لهم الهواية فأنا حلال وحريت الهراء الأنفحة إيه لها الأنفحة أنت استعمال على الوحريت كذا استعمال ثلاث حاصل كوحواية يعني على الوحريت كذا hadii shay la cunaayo laga soo qaado marki laguuraci kabacdi oo magaciisii marka laguuracayni waxataasay tawaxudan ay tahay caani habafteed le oo calooshooda galin wax kale calooshooda aan gelin taas yani tawaxudan laakin yani waaa waalacafiha aydana anquudanin oor labani majisi anquudanin laba mid aan aqoolin laakin waala arkahaa dadkiya iskuwaafaqeen yani iskuraasan umad iman in la cuno ama halawal xareedka aana miisii farmaajad lagu suudiyey jibniga lagu suudiyey umad dhanaa iskuwaafaq saas waala arkiyaa maxaa yeelay yani waxarkaa alhesheedii si waxay lamid makaarkeedii lgu magacaawa anfixa lgu magacaawa imaka asomali calalo xaloolan laweynaayo amaa maydka hadii laga soo bixiyo ama too la goodacay oo cuntay xalaban ahayn aan ahayn cuntay taajasaka waayo maxaa yeelay unideed ka bacdi waxaa lagu magacaabaa marka cunta ka bacdi wuxuu calooshooday fihmaado caloola xareyd ma ahe anfixa ma ahe uus waay uus al caloosheeda galo markii wax kale ay cunto xabka wax soocaana ahayn ay cunto wixii caloosheed ka himaado hanfixa mala dhahaayo calolwaxla mala dhahaayo waxaa laleeyahay markaasi waxawaaye farsh aa laleeyahay farshi maxaa waaye dhowsi mane calool farshi marsh waxaa waxaa ogaahaysaa jawaabte malaawi fasiik ahaa fasiik maxaa la yidhaha malian xoogooniya waxa waaye malaawi la isbeyi waaye oo bacdii bacdii kal loo dawooli haddii dhiigiis saas lawa dawoolo oo nijistan nijaas lacayn waay waasan dafayd maku yani maku dhaar nakahaayo maxaa yeelay waxaad ku aad dacdiisaa ku darsantahay arin oo ajnabi ah ay ku darsantay ajnabi maxaa yeelay aynkii ajnabiga ahaay oo ku dadsamii waa ku oghaa u adkaahaa sidii oo dhiiga taadi ridalitri camal maaha ma aha taadi ridalitri camal maaha fasiix waxa waaye maliixaanka waayo bacda mala fiirihaayo weyn iyo mala fiirihaayo iyaga waxay suu diyaansan yihiin bihi oo god loo faagay oo godkaa god uu siyay yani oola jirnay aasa khalaafsan waxay dabeelgeliyaan kuwa saasa iskugu dabeelayaan diinkii arinkii oo isku darni afqataha ama haddii godli la geliyey oo godkaasi lagu duway baahir waaye maxaa yeelay arinkii aas ku dhumaa dhulkaas ku dhamaa waxaa lamid eesaas malaadi hadii la gowraco usoo nool oo soo baxay god wadaayo oo lasul maliaan isku dhahir waay maxaa yeelay hura asa digiisa zuulay digiis waa isku baxa isku baabaa yani hura lagooracy soo nool oo boogogaayo hadii lagooraco malaaank laga suubiyo saas ma aha daahir waaye maxaa yeelay hura ada lagooracay malaagi digiis kubal ama malaaga oo maga kaligiis disiyaay reerkiisa aska kali ahaaba daahir loo xadiidkii cunkiisa ama yani digadi sanadka kiisi kisi hadis yelyahay yani xaabki kahili digadi katili waala cafiyahi ama hadis hoonyahay cunkiisi markaasi malaaya xaabkaasi ma banaana hadii wa malaaya naftiisa hadii alooshiis ku jir lasiibin maxaa yeelay yani hilibkiisa waxay alooshiis ku jiri oo xaar ahaa si us ahay kalabna فرحda yani cusbadaas waasoo lab waxyaabahaas intaan waxyaabaha ku socona waayo taasaan isu sheegeynaa waxaa la cafiyaa haddana teliy xaafkiisa masaal waxaa xaalaay shibakan balfalaarka la yiraa iyo ka magaciisii haada haadaha xaaskooda masaalka sabuuxo yani waa la cafiyaa maxaa yeelay mashaqati aa loo cafihaa wax laga dhowrsan kara ma aha masaalka damadi jaamada nafsa waa buuxi jiri sabadiga harka hindibta maca ku leeyahay inta wax badan qadaaci karaa dhiman insha allah marka cusbaad dhiigi iyo ku jiro hadii saas iyo hadii ma shiday hadii saas loo dhaafo oo oh, kusuucilaa oh, oo dhibin leyna kusuud iyo wakata masaa hadiiska tahay laakin haddii kahal wujuugo dad wujuugo dad ila cabda lisa mana hanid maha naftiisa kudina imtixaanka naftiisa jawaabka jawaabkan dhiigaas ku sunadan yahay oo dhiig badan yahay arina dhiig abarkiisa waa quraan arka wala cunaan caloosha waa bal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إمام النووي وحسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تبطل الصلاة بالنطق بالنطق بحرفين بالنطق بحرفين أو أمس حرف مفهم وكذا مدة بعد حرف في الأصفع أصلها من النووي حتى meeshaan waxaan ku galeynaa waa soo hormariyay salaada muqbilaad ay leedahay waxay leedahay yani yani shuruud ay leedahay soo sheegay haddana waxa waaye salaada muqbilaadkeedii salaada waxay burihaaye yaa meesha aan ka galeynaa salaada inta buriheysi maxaa waaye hadii lahiraa salaada inta buriheyso kama isham walxaanood waay salaada berisaa kama ishamti kan hooreeyo shardi oo shuruudeeda kamid la waayo waaye shardi oo shuruudu salaad kamid ah oo shuruudu sixati salaad nahoos oo hormartay an kusoo sooritaa waay ilah ana keliye intukhaawaridaadu isa salaada ku dhex jiro ama se kala sooci aswaay ama kala sooci karo salaadiisi maaa cunkeeda maxay tahay waaalo salaadiis waa buktay hadii intii salaad asdelin yani hadii kaasasna kabao alama kulli osridaayo salaadiisi tawxiidna hadis ridaayani salaadiisba kuntamiyeyso kaasas badaaye salaadbas kuntamiyeyso amase min lamaad ka baxe waas ictiqaadiye rukni salaada sunna u ictiqaadiye salaada yani oo soo sheegnay furihii kamida aa ah, waxaad ka dhishay askuraadiyey inaa sunna ay tahay arkaan salaad oo tadhisdhexdaheed laabtiisa jiriyey inaa sunna ay tahay imika salaadiisa maxaa loo ognayaa salaadiisa waaa waa burtay nin maadama nin yani lamadii weyka ba waaye yani tayamumkii biyo waaye ama caba waaye oo xadadka soo dawiyo sukaar ku jiro salaadiisii maacuunkeeda ay tahay kushin salaadiis waa burtay intaa waa badan calaa kuli xaal maaha hadda waxaa waaye kamid shantii arkaan ninkii shuruudiga kamid yahay waxaa kamid ah kushin salaada ku jiro minaa salaada soo ku jiro waxaa yani udaahiray yani ijtihaadaa suubiy waktiga weli ijtihaad ku suubiyey waxaa u cadaaday inaa waktiga aan salaadiisi maxaa salaadiisi waa burtay nin aho magaciisii anijaaso salaada kudhex jiro ku dhacday yani maankiis yahay haddii xaalkii ahaan nijaasa haddi ingeyey asxooro ama iska zuuliyo intii qadar damaaniina qadarkeed intay dhammaanin oo oo nijaasana asxaabin saalada ansixiisaa haddii qadar damaaniina la moodo salaadiisi waa burtay nin oo salaada ku dhex jiro yaa waxa u adaaday اجتihاadkiisi اجتihاadkiisi wktiga waa gal ml aal nin oo salaada ku jiraa awradiisii reedintay dabeela marada ka qaaday xukunkiisi maxaa waay haddii fi lxaal yani asasturo afcaal badan la imaanin oo markii ahaanba orad isdaloosto oo afcaal salaada buriheeda la imaanin salaadiisi salaad oo صaxiixa awaama buriso من يعني حدث يقينه وسكرات الحجرات ما ليس يثبت الناس هذا أما يعني ثبت في السكات أما ناس كبسي وحيالها الشكي وسو حدث يعني حدث يقيني هذا وسكرات الحجرات الحجرة الشكي وحشكي ما ليس هاتي شكياتي وقت أو رغمي توارسي أنا هذا xaggiis yani asgaaro oo qaal salaad oogtii maxay tahay salaadii waa burtay aaainto shardigii mubdil salaata alhaan kulkan waa yani waxay ahayd yani istardi shardin min shuruud saabqati silamaad waa mubdil silamaad atalafud bikalaamin ayri qur'aanin wadigrin atalafud yani inaasku dhawaaqa ninkii bikalaamin دواق منك بكلام غير قرآن وذكر ودعاء هذا قرآن نهين oo do aan ahayn oo digrilah aan ahayn hadii ku dhawaaco salaadiisa waa bureysaa nawaskaliyahay waaye tabdulu salaatu binutri bixarfayni salaada waa bureysaa binutri bixarfayni lama xaraf iyo wa dhawaaqo ay ku bureysaa amase xarfi maxal xaraf lagu dhawaaqo xarafkaas oo mufhim wax kasi وkda mdkn وkda mdkn waa lamid mdkin oo baعda xarki la keenayo kala asx qabano insha allah dhigoo kala angalno insha allahu taعaala alىa kuli xaal kalaam ay ku burtaa kalaamka ay ku bureysa la soo sheegay umuudka bxarfeyni waxaa lisku khalaaqi koo yar iyo koo badan yarka laku bureyso badiga ay ku bureysa alsku halaa alىa kuli xaal curfi waayo kan lagu kasi karo waxaa lagu kasaa kan yar i kan badan curfi waa lagu kasaa curfiga ma la kasi karo marjiciisa lagu kasaa marjiculcurfi waxaa leeyahay kalima iyo kalimateen kalima iyo kalimateen yani waa yar waxaa waaye yani ragcado keliya hadii yani oo ufuusati shayga yani oo waktiga hal rakac wax qaada karo hal raka waktigiisii wa waasicin daraadis noqdo habeen habeenkaas kii magaciisii ragca ah waasicin raynoo kabadahaayo qaliil iyo kasiir saasa lawala qaadaa hadman iskala halaa kulli yani ka imaawda halka oo magaciisii oo qaliil a ah waxawaaye waxawaaye halka oo qaliilina mid qawlka oo sabi waxawaaye kulma bacdooda ahiriin lix xarfood hadii iskala himaado yani kan badan lix xarfood hadii himaado laakin waxaad qadahaysaa ad qaadahaysaa lix kalimaad ka uyar waxawaaye waxay uyar waxawaaye hm. waxawaaye qaliilkii waaye lix kalimaad ama wax waxay ka badan kafiir waa badan yahay waxaa u daliil ah xadiidkii ulyadeyn a ah u daliil ah xadiiskaasi oo bukhaari iyo muslim ba isoo soo wariyeen xadiidkaasi ulyadeyn bukhaari iyo muslim aa wariyeen madaxii geeliya maxaa intaan aa ah qaacidada soo wargelaysaa intii hadalka aan gelin inta waayo hmm. <clears throat> suubana salawaat ullahi aleyh wasalaamuhu waa dubki lamarkacdo lamadayasaad waa fisalaam nasa nabarkaasay markaasay biladin alxamdu waxaa siri acusirat salaatu salaadii maagaabati yaa rasuul allah salaada afar rakacda ahayd afar rakac baabkeedi kumahaysay salaadaas afar rakaca ahayd nabiga sahbiya waa ku banaanyahay ambadiina sahbi afkada klmaa samadan waayo tacliima waxay sugi lahaayeen markii saas camal iska dhacdo qaluu bara markaasi waxaa siri ugudeyn akusaratu salaatu salaadi malagaabi magaabatay manaa il magaawati laazim waayo akusaratu salaatu salaadi magaabatay am nasiibta ya rasuul allahi ama adiga halmaanti ya rasuul allah rasuulka ilaahiyow adna halmaanti nabiga asxaabtiis waxaa ku yidhi radia allahu tacaala canhum sala allahu alayhi wasalama waxaa tihi asudqu ma yaqulu bilyadayni amase axaqu miha sunni ma yaqulu bilyadayni bilyadayn ashulhaayo sunni sunniya nabiga yidhi asxaabtaas weydii naftiisaas siwarahaas kalimo haddii la raaraayo xuruftoodii ama waxay noqonaysaa la xuruuf ama kalimaadkeedi haddii saa ay ta alcaasla ay ka yihiin daafkeeda alcaas hadii la dabdiyo xuruftaas xaqun maa yaqulhu yadiin amase asidqun runya maa yaqul asxaabtas loo diyaa runtiisni yani lamalamaan dubtay magaawiyey asxaabtas loo diya waktis waxay yidheen ayrin nacam ayrin nabiga markaa salaadaas soo baay marka halhaas aswarani asidqun maa yaqulu duuliya duuliya deeni bukhaari iyo muslim maa dhigaaya marki hadalkaas dabdigood lagaa raacay halhaas waxay noqdeen lex ay noqdeen lex xuruuf ay noqdeen ama lex kalimaad haddii amarka intaas laxisog yihiin salaada ma buriyeyso salaadaasi ma burayso jawaabtii nabigana maxaad ka bixiyay baryaasay waxaa lagaa dhigaa kullu daalika lam yaqac kullu daalikaas kulligiisii lam yaqac ma dhicin ilaa bacdu a dhaxay kulliga waxa loo isticmaalaya bimacnaa bacdii ay naqaya markoo markay aa naqaysa kulli sani kaamila udegsan oo mantiq liiraa iyo macaani yani kulligaas kullu daalika lam yaqac macno layka heli xadiiskiisi waa kullu bidcatin dalaala maslan kul bidcatin lakasbaayo ninkii naxw aqaanin ama xadiis soo afkanin waaas bidca kasto waba nabi badiis usud kuli dalaalaya nabi bacdiisi bidca waxaa la yihaahaa waay nabi ka dambeeyey oo nabi aan ogeyn oo lasuudiye aa la yihaahaa dalaala waa jira kulligaa looma wade bacdigeedu waajib bay noqotiba bacdi bidca waxay noqotiba waajib ay noqotay jamcu qur'aan camal waay qur'aankii jamcigiisii nabiga bacdigiisii سيد عثمان سيد عمر عقل سيد أبو بكر العاصمة النبي يسوق المسوق عثمان من الآخر بعدين كان جمعي أحاديث هاد أنزلونا وحديث بن هريرة بدأ كل ضلالة وهي بعد النبي عليه الصلاة بعد سنة بعدي يا عمر بن عبد العزيز أمري من أحاديث فلا أروريه والآن كفاف هاي لطف وإمام مخارس بخاري يعني هذا بخاري نفسي فلا إمامها لطف المخار داهية وحاسة لغريب بقي حبت قالوا هاي من بعد الجاي وعدقي bacdi cudmahay ugu kala geeskeen waxaa sida maya waxaa nabiga soo dir masuulka aafar waa ka ogolaay ayni waa dhimaahe qur-aanka waxa loo haaya dadkii saxaabadii waa kala tagsi midbay kala tageen waa tagaayan waa baxayan jihaaday socdaan dacway sugihaayaan qur-aankii waa dhima xabadba loo haaya inti kaleeta nin dhagaxaas uu dhigan yahay nin waxaas uu dhigan yahay qoryas uu dhigan yahay sii labaas uu dhigan yahay bukhaari fakiiriya waa arkaysiin marka xadiis badan aa akriyaaneen oo xadiiska anuuso akriste waa dhigaa akriyaa lafo iyo waxay ku dhignahayn badi maxaa la yiri ala aruuri ala aruuri saxaabada dhana kukulmeen yani sidismaana aruuri dan alqur'aan alhiraa kutubta la aruuri darteedii hadda oo asalka laga soo bilaabay anigaa soo aragna dartiis masaraas yaala dartii turkiyaas yaala kii asalka ahaay oo darteedii halkaas la dhigay waxaa yaalin turkiyaas xoog badan bukhaara baa qaar algeria jiraan tashkanta in waa yaalin marka kullu dalika lam yaqa kul bidcati dalaala maah bacdu bidca waay macnaa bacda dalika waqa maxaasib nabiga waa baan sheega kulu dalika intaasan yani taqsiir gaabin iyo yani nisyaan madicin asbiya kul adi kul lihra macnaha mid ah dhacay waay bacdu dalika waqa alamira waas kul bidca misaal le waayo bidcada darteeda wujuub waaye qur-aanka hulmaysiisa axaadiis baa lasoo jamciyey bacda rasuuli illah rasuul boqol sana ka bacda xadiiska lo nabiga joo la kulmiyo yani حديث لو النبي والجول رسول يعني ما بدأ لهم يعني صحيح ضعيف ومجري كل صحيح على أنا يا بجي صاب خصيص بالجمعية تعجيز على الجمعية وحياة على السوق وكل ذلك كل معنى هذا عن ولا مكة نيك دليدين يرى لحد دليدين لو ما آوي يعني زعميس على رايين زعميسي على yani waxaas ahaay nin gacma dheer magacaas qabay waxaa dhehday magaciisii amar bin karbaak aldhahaayey shimaaliini aldhahaay magaciisii khujaaca kamid ahay waxaas ahaa magaci cumer bin camar bin hishaan bin khujaaca biligeen waxawaay wer shimaalin waxawaay kana camar bin karbaak aa magaciisa la dheh jiray mashhuur waaye nin la yaqaanaas ahaay inta waay usrat salaatu yani nasiika nin macruuf yaqaan waay asxaabi waay haddii yani saa-ay u dhacday nabiga markaas alayhi salaatu wasalaam yani kulligeedi waa islwadayntii yani walaha bacda wafaati rasuulilahi sala allahu alayh wasalam yani islwadaysiis u waramay fadxuyi sooba salaaday ku dhex jireene dadka kulli salaaday ku dhex jireene bilgan kaligiis la waramaysais warami abu su-aal waxaa la yiri iga dhamaantoodii waxay yani ahaayeen salaada inay ku dhex jireen nas yani salaada in la naskay ee baniis ahaayeen arbaca rakaca laga naskay asniroori afartiyaa la naskaye ilaa rakcateen alo naskay taa daraadeedii ashuri usurat kasurat salaatu ama siita ashur kalamaad khidaab wa khidaabkan yaabta nabigaa lahay sala allahu alay wasalam salaadii salaada kuma burin riwaayadan abudaawada ah leh abudaawala ah igekiisii yani qoomkaba waramin saakaas nacam ayna iiha salaada masaayilin nacam ay yareeyen nacam ay yareeyen nacam ay udhaheen riwaayada muslim iyo bukaari meel asku wariyey muslim meel asku wariyey xadiidka laftii wuxuu ah صلى بna رsuل اللhi صلى الله عليه وsلم rواaية msلم وxawاay صlىa lana nayaana dusiyey cمrاn بن حusein aن رasuul اللahi صلى الله عليه وsلم csr اskadhigay sla csr asdugtay وslma وsلام saday fi ثaلaaثin saddex رagcadood asku slاan laftada riwaay kala waay markaa gurigiisas galay inaa u kacay oo liraa cmr بن xawaa liraa gacantiisaa dheereed ya rasuul اللahi yani wxuu sii gala waa sheegay nabig soo caraysa oo maradiisa giigaya soo baxay ilaa dadka asoo heli marki dadka a tooda asiinid asiri asidkan haada qawlkii yani yublidoon humni waxay idin qaalu nacam ay idin nabiga markaasa bacdi salaadias waday markaa bacdi rakcadias dhamaystiri haddii lama aheed lamas dhamaystiray dul lamay dul afraad markaasi lama sujuuday sujuuday markaa salaan maqsaday ibaadaa muslimaa wataa aaba shaafici waxay leeyihi daliilkan hadalka salaada muhadla sis yar xadiis yahay inay kuburoonay xadiidkana noo daliil ah xadiidkana noo daliil ah xadiidkana noo daliil ah laa tabdul salaata haddana salaadii ma kubureyso makuburka nabayaale sabxu lisaan carabkaada oo soo asoo dafo war asoo dafeen soo gulayso ninkaan ictiqaadkaadi waxaa tahay adiga inaad salaad ku jirna umalihayso ictiqaadkaada waaa ictiqaadaysi anta inaad salaad ku jirin ama waa almaan inaad salaad ku jirti ama hadalka oo salaada dhexdeed lagu hadlo inaa xaaraan ad yahay adiga jaahilaadka ahayd amase jaahil amase nin masalan ba waa nin markaasoo islaami bu waayo madhawas islaami amase culama meel ay joogtaska dheerahay ninkaas waa ka warami dhan baa